أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين من دابة daabad ma aysan ahaanin waxa allaala wixii arlada ku tukubaa loola jeedaa fil ardi dhulka dhexdiisa w dhah ilaahay ilaa oy ahaatee calallaahi islaada isbaad weeye calallaahi ilaahay korkiisa ayaa risqaa hiskeeda ahaatay ilahay wax waajiba ku ah ma jiraani calaa sabiili tafadul walixsaana loola jeeda ilahay waa ku tafadulaya ixsaana u samaynaya sida risqiga ilaahay u kafaalo qaado alla waxuu isaga dhigaya wax waajiba camalu ka cabiraya fakafala bihi fadlan wey minhu ilaahay yaa kafaalo qaaday fadli isaga maaragtay iisaa tafadul ayaa ilahay wax nagu siinayaa mooyaane ilaahay waajib markaas aan ku leenahay ma jiro wey subxaanahu watacaala arrintaas waa ka nasaan yahay ee ilaahay isagaa islaasimiyey asaga ayaa kafaalo qaaday ilzaam oo ah markaasi uusa guub yeelaynin xaqiiqada marka waxaa weeye calaadu bimacnaa waxay noqonaysaa min cala min allahi saas bay ku yidhaahdeen calaada waxa looga cabiraayo waxaa weeye addoonku inuu siyaadsadaa la rabaa layidhi kalsooni rabbi uu ku kalsoon iyo ilaahay inuu kala saarto wey asbaabta haba la yimaado ee waxa weeye inuu asbaabta ictimaado xusbado maahan bal rabbi uu ku kalsoonaanayaa ilaahay uu ictimaadayaa qaadashada uu asbaabta imaanaya qofku uu camalka iyo waxyaabahaas uu samayhaayane waxaa la rabaa inay ahaato fartoomid uu fartoomaayo ilaahay amarkiisa uu fartoomaayo maxaa yeele in asbaab la qaatay ilaahay yaa na faray subxaanahu watacaala oo ilaahay waa kau dhahay famtuu fii manaasibiha wa kuluu min risqihi wailayhi nusuur maxaa ilaahay waxau ka hadaa sida xadiiska ahay addoonka alcabd albadaal addoonka hawlaa wahaa mashaqaystaha wey waa hadda la khasisaa layidhi dawaabta akhrada joogta wamaa min daabatin fi larli buu dhah ilaahay waxaa weeye dawaabta akhrada joogta waxa loo khasisaayo ayaga ayaa u baahan risqigaa layidhi dawaabta samada joogta waa malaa'igta iyo xuulalciinta waxaas ayagu ris uma baahnaa layidhi quudkooda tasbiix iyo tahliil waayo wixii dhulkan jooga ayaa waxay u baahan yihin ris u baahan haddana alla wuxuu dhahay wayaclamu alla waa ogyahay mustaqarahaa makaano sugnaashadeeda iyo wa mustawdacahaa makaano wadeeca dhigisteeda ilaahay waa ogyahay oo intaasoo dawaabowa ilaahay koonkan ku abuuray quraanshadaas duuracsadaa haba ugu yaraato iyo wixii kasii yar hataa ilaahay caalim ayuu ku meesha ay markaasi ay joogto cilmi oo markaasi kulliya weye tafsiiriya maskankeeda adduunyada weeye amase sulbiga markay ku jirto waxaa dhabarka ay ku jirtay manida ay tahay oo ah, aabaha suldigiisa ku jirto iyo wamustawdacaha makaanu wadeec dhigisteedana bacda almowt meesha naf walba ay mawdkeeda la dhigaayo ilaahay waa ogyahay amase raximtaa laga wada hadi naf walba meesha la dhigi doono oo mawdkeeda la dhigaayo ilaahay caalim ayuu ku yahay adduunyadana meesha marka hadda ugaga sugan tahay alla caalimu ku yahay mustaqarka waxaa kaloo la dhahaa sulbiga ayaa la dhahaa mustawdacana waxaa la xaximka waa la yidhaahdaa kuwan ku la arkow dha ilaahay intaas la sheegaa fii kitaabin kitaab ayuu ahaaday kitaabkaasoo mubiin oo cad lawxulmaxfuuday haddana ayadoo cilmiga ilaahay lagu ihaadeeyey ayaa haddana wax kastoo maqaadiiru ilaahiya ah waxay ku yaaliin lawxulmaxfuuday ku yaaliin marka arrintaas macnaha adiladeedii baa hadda alla noo sheegayaa ilaahay qaadir inuu ku yahay calaa jamiici almumkinaat iyo wixii noosoo soo hormaray oo ilaahay caalim inuu ku yahay macluumaadka dhammaantooda ayaa halkan alla wuxuu leeyahay wa huwa alla aladii allaha weeye khalaqa samaawaati samaawaadka abuuray waa ahl ahladana abuuray adilaa la istusaya oo markaasi ku tacalluqaysa caalamka kan caalamulculuwi iyo caalamulkifli intaba leh wahuwa allow dha ilaahay aladii allah weeye khalaqa samaawaati samaawaadka abuuray waal arla ahladana abuuray fii sittati ayaamin maalmayaale oo lixa ku abuuray oo ayaamu dunya la eg weeye maxaa yeele markaas qoraxna ma ma aysan jirin axadaa ugu horaysay jimcaan ugu dambay sida xadiis soo ilahay samaawaad ku abuuray dhulkou abuuray wa kaana wuxuu ahay cabsigu ilaahay cabsigiisa intaan samaawaadkii arada la abuurin ilaahay cabsigiisa oo ka horreeyey wa kaana cabsuhu ilaahay cabsigiisa wuxuu ahay calal maa'i biyo korkooda u ahaada u dhahay alle wa kaana cabsuhu ilaahay arshigiisu wuxuu ahay calalmaa'i biyo korkooda ayuu ahay biyo ayuu maaragtay korkooda u saaray wa kaana carshuhu ilaahay carshigiisu wuxuu ahaaday calalmaa'i biyo korkooda waxa weeye wahuwa calaa madni riix ah. biyo ayuu markaasu ka koreeyey oo waxaa laga wadaa carshiga ilaahay iyo biyahaas wax u dhexeeya ma jirin samaawaadkan uma dhexaynin arladan uma dhexaynin biyaha waxaa weeye haddaba todobada arla ka hooseeya ayaa loola jeedaa ayaa biyahaas iyo waxaa weye casriga ilahay wax u dhexeeya ma jirin lam yakun baynahumaa xaa'il wax kala teedaya ma jirin casrigu casrigu makaankiisa iska ahay oo hadda uu yahay waa todobada sama ka kor weeye biyuhuna waxay yaaliin maaragtay hadda meesha yaaliin oo todobada arla ka hooseysa maxaa yeela waxaa la sheegay ilaahay wau abuuray waxaa ugu horreeyey nuurka nabigeena calayhi salaatu wasalaam sida axaadiista bacdigoo dabaraani ay qorayaan haddana waxa weeye waxaa nuurka nabiga laga abuuray cabsiga haddana waxa weeye biyo ayaa maaragtay waxay ka eh, ka abuurmeen dhididka cabsiga markaasaa ilahi wuxuu ka abuuray arladuu ka abuuray samaawadkuu ka abuuray arradu markaasi waxa weeye siddadi waaye daadxoorti waaye samaawaadkuna waxaa weeye bukhaarki waaye biyahaas markaasi waxay ildhiraabay sameeyeen bukhaarkii ka baxay ayaa markaasaa waxaa laga abuuray samadaa laga abuuray wixii daad xoorahayne arlada ayaa laga abuuray ilahay marka wuxuu dhahay subxaana wa tacaala liyabluwakum owdha ilaahay waxay ku tacalluqaysaa khalaqada weeye khalaqa samaawaati waalarla ayuu alla abuuray liyabluwakum alla inuu idin abuurkooda wey iyo waxa ku sugan oo markaasi manaafic idinkugu sugantahay iyo masaalix ayuku midkiina axsanu wanaajinaya u dhahay alle camalan camalka wanaajinaayo ayuku midkiina axsanu wanaajinaayo camalan camalka wanaajinaayo oo ilaahay adeecaaya ina adiladaas aqoonsada wala wallaahi ayuu dha ilaahay in qulta haddaad ku qowsa saydka maxamedkaahu oo nimankaan mushrikiinta aad ku tiraahdi inakum idinku mabcuusuuna kuwa lasoo soo tihiin min bacdi lmowti mowtka gadaashiisa layaquulanna waxay ku qowlayaan ay ku qowlayaan aladiina kuwa kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kanumaahan qur-aankan sheegaaya bacsiga iyo waxaad sheegaysid maxamedow ilaa sixrun sixir mooyaane weyn oo cad walawallaahi in qulka haddaad ku qowshowdha ilaahay ood ku tidhaahdid inakum idinku mabcuusuuna kuwa la soo bixinaaya ayaa tihiin min bacdi lmowti dhimashada bacdigeeda layaquulanna aladiina wallaahi yaan ku dhaartay ayuu dheh ilaahay layaquulana aladiina kuwa waxay ku qowlayaan kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kanumaahan ilaa sixrun sixir mooyaane sixirkaasoo mubiin u ah saaxirna waa la aha in hada ilaa saaxiro nabiga ula jeedaa oo sixirkiisa u cadiy wala wallaahi ayuu dha haddana ilaahay in akharnaa haddaan akhirno oon dib ugaga dhigna canum ayaga xaggooda alcadaaba cadaabka ilaa ummatin ilaa majiyi ummatin waktiyaalo imaasadooda intii laga gaaraayo awqaadaasoo macduudatin oo la tiriyey layaquuluuna waxay ku qawlayaan ayagoo jeesjeesaayo maa yaxbisu maxaa xabisaayo cadaabka maxaa ka horjooga inuu soo dego saasiya dandhi waa dad aad iyo aad qariban markaasuu dhahay alla subxaana wa tacaala wala wallaahi in akharnaa haddaan ka akhirno canhum xaggooda alcadaab cadaabka ilaa ummatin ilaa majiyi ummatin waktiyaalo imaashadooda intii laga gaara ma'duudatin oo la tiriyey layaquuluuna waxay ku qawlayaan maa yaxbisu maxaa xabisaayo maxaa ka horjooga cadaabka inuu soo dego qaala tacaala suuqa dunyahi wuxuu yidhi alaa hooy ayuu dha ilahay baraarugee yooma maalin yaatiihim oo u imaanayo cadaabku laysa ma ahanin cadaabku masruufan mid laga daafacayo canhum xaggooda alaa hooy yooma maalin yaatiihim oo u imaanaayo laysa ma ahanow dha ilaahay cadaabku masruufan mid laga iiraayo canhum xaggooda waxaaqa waxaana ku degayw dha ilaahay bihim ayaga maa kii aadeen bihi maaga yastasiuna kuwa ku jeesjees waxaa ku degaayow dha ilaahay bihim ayaga maakii kaanuu ay ahaadeen yastahzi'uuna kuwa ku jeesteen waxay ku cadaab haddana alla wuxuu dhahay wala wallaahi ayuu dhahay haddana alla subxaanau watacaala in adaqna alinsaana insaanka haddaan u dhedhensiino saa kastaa wala wallaahi in adaqna alinsaana insaanka haddaan u dhedhensiinow dha ilaahay minaa xaggayna raxmatan raxmad aan wada dhensiino oo waxa weeye waxau helay qaninimow helay caafimaadou helay uma bacdiyo banazacnaa aanu ka siibno minhu xaggiisa inahu isagu layaquusun waa mid quursasho badan owdha ilaahay kafurun oo kufri badan faa'iida la'aantiisa darookeeda allah wuxuu dhahay wala walawallaahi in adaqna alinsaana insaanka haddaan uga dhedhensiino minaa xaggaynaw dhahay alleh raxmata naxariis uma bacdeeda nasacnaahaa naxariistaas aan ka siibno oo laga qaado minhu isaga xaggiisa inahu insaanku laya'uusun waa mid quursasho badan owdha ilaahay kafuran oo kufrin badan walaahi ayuu dhaha dan alla subxaanau watacaala in adaqnaahu haddaan u dhadinsiino nacmaaa nicmo ayuu dha ilaahay bacda lara'a dhibaato bacdiyeeda laradaasoo maskasu taabatay mubaalaqa ahaan weeye nacma iyo lara'a weeye nacma aan u dhadinsiino nicmo uma e, e, bacda lara'a lara bacdigeeda oo maskasu taabatay layaquulanna wuxuu ku qawlayaa uu ku qawlayaa dahaba sayi'aatu xumaanyaalku way tageen masaa'ibtu waa tagtay canii xaggayga dhammaan allayla waa idaysa u leeyahay asagoo aan sinsanayni inay haddana laga qaado haddana ilaahay ku tukanayni waa dhibaata weeye innahu insaanku owna ilaahay la farixu mid farax badan weeye faraxan muxuu yahay markaa farixa badarin weeye farax oo markaasi waxaa weeye qoof iyo kibira weeye fakuurun oo faan badanow ilaahay de aad aad u faan badan yihi oo dadka ayuu wuxuu lisuugu faanaya insaanka xumaay markii laga warramo ilaahay wuxuu soo isnoonaya dadka wanaagsan ilaa laasina ayuu dha ilahay aladiina kuwa sabaruu sabray oo dhibaatada ku sabray wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban oo markii nicmo la siiyey ilaahay ku shufriyey ulaa'ika kuwaasou dhahay alle lahum waxaa u sugnaaday maqfiratun dhaafid iyo wa ajrun ajir ajirkaasuu kabiirun oo wey ulaa'ika kuwaasou dhaha lahum waxaa u sugnaatay maqfiratun dhaafidow dha ilaahay iyo wa ajrun ajir ajirkaasuu kabiirun oo weyn kaasoo janadi ah falacallaka waxaad mudantowdha ilaahay taariku midka tegaa inaad tahay sayidka maxamedka ow baclamaa shay darkiisa yuuxaa ilayka lagu waxyoonaayo oo aadan gaarsiinaynin adoo ka baqaayo inay fudaystaan ama ay qaado waayaan falacallaka waxaad mudan tahay ilaahay rasuulkiisoo tasfiyo siinaya ah, falacallaka waxaad mudantow dhahay alle baaqicun eh, taarikun ayaan dhihi lahay midka tegaa inaad tahay facla shay barkiisa yuuxaa ilayka lagu waxyoonaayo walaa'iqin uuna la cayilsoomaayo bihi kaas udruka inaad ku dul akriso an yaquuluu liajli an yaquuluu ay ku qowlaayaan daraaddeeda lawlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi maxamed korkiisa kanzun kayd maa lagu soo dejiyo lawlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi maxamed korkiisa kanzun kayd maa lagu soo dejiyo oo amase jaa'a mou yimaado macaw micigiisa malakun malag u rumaynaayo oo waxaan annagu ixtiraacan ula samaynaayo marag la socda innamaa in kaleeta maa in ayuu dhahay alleh anta adigu sayidka maxamedka ow nadiirun mid digaayaa tahay innamaa in kaleeta maa anta adigu nadiirun mid digaayaa tahay falaa calayka ila albalaaq wax lagaa rabo oon gaarsiinayn ma jirto idyaan lagaama doona inaad la timaado waxay ixtiraacanayaan oy abuuranayaan wallaahu alla calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa wakiilun alihi wakiilka ah weeye ilahay ayaa wax walba wakiilka ah asagaa maaragtay xafiida isagaana ku jaasinaya waxay samaynayaan am yaquuluuna u dha ilaahay amtaa muqadara bimacnaa bala weeye am yaquuna bala yaquuluuna mushrikiintu waxay ku qawlayaan iftaraahu maxamedaa abuurtay qur-aanka qur-aankan been abuur weyn maxamedaa sameeyey iftaraahu maxamedaa abuurtay si waxaa u jira saas haddii ay dhaheen ta'tuu la kaalaya waxaa la dafcinayaa markaas hadalkay ku qowleen maxaa yaele carabaa tihiin oo aniga oo kalaa ee waxa weeye la kaalaya kalaam oo sidaan oo kale oo anigu waxaan la imid ah maxaa waad awoodiin arrintaas xagga fasaaxada bal xagga waxaa weye maaragtay ascaartaad markaasaad mumaarasa ku samayseen oo waxaad keeni kartiin ascaar iyo balaaqa ayaad keeni kartiin laakiin waxaad isku daydaan la kaalaya weye markaasi ayuu u dhahaa layidhi bacashri suwarin suuradayaalo oo toban ah oo misli qur-aanka masalkiisa haddee suuradaa la sheegay aayadaa la sheegay intaasoo dhanna way ka aajiseen laa in ijtamacat iljinnu walinsu calaa an yaatuu bimili hada alqur'aani laa yaatuuna bisni marna ilahay saasoo dhan marka waxa weeye intaasba lama imaan karaan weye qur-aanka xaraf kamida wax keeni kara ma jiraan qur-aanku mucjis waayo inuu ilaahay xaggiisa keeni saasaa lagu ogaanaya carabta fusaxaday way keeni waayeen ra'su la kaalaya gacantii suwara suwarin suuradayaal oo tubana oo misli oo misli qur-aanka masalkiisa fasaxadee balaagada mubtalayaatin oo haddana la been abuuray wadcuuna yeerta ko u kaalmaysanaysiin man istadactum ruux aad karaysaan oo min duunina ilah keyrkiisa in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaayo inuu qur-aanku iftira yahay fay lam yastajiibuu lakum haddaysan idin ajiibin dadkaad u yeerateen oo markaa asnaamtaad u yeerateen inay idin kaalmeeyaan faclamu ogaada u dhawdha ilaahay annamaa annamaa kii unzila la dejiyey bicilmillaahi ilaahay cilmigiisa inuu ku dheehan yahay annamaa kii unzila la dejiyey bicilmi inuu ku dheesay oo istira usan ahayn waan laa ilah iyo waanahu kaaniyo laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabudo kowrka inuusan ahin ilaa hu alla mooye faal antum ma tiidin u dhawdha ilaha muslimina kuwa hogaansamaayo ma tiidin kuwa hogaansamaayo macnaha waxaa weye sifaam oo bimacna alamara hogaansamow minhu damiirka markaas in calalaahi loo alla loo celiyo ama qur-aanka loo celshiyo markaas noqonaysaa oo macnaha waxa weeye wayadluhu shaahidun yashaddu bikownihi min cindi illaahi wahuwa alicjaazu fii nadmihi waijtimaalihi calaa cajaa'ibi almaqyubaat fii weeye taasna waa la dhihi karaa laakiin hal xabaalkan xaba keliya ayaa iska sahlan iska soo qab wa min qablihi ow dha ilaahay subxaanau watacaala walxaal min qablihi asaga horsiisana qur-aankan kitaabu muusaa nabi muuse kitaabkiisa uu ahaaday wa min qablihi qur-aanka horsiisane kitaabu muusaa muuse kitaabkiisa kahooleed ayaa ahaaday shaahidun lo weeye ah. waxaa kaloo dhihi kartaa markaas meeshaan ku qadari kartaa wa shaahidun lahu waxaa markhaati u ah min qablihi qur-aankan hortiisa kitaabu muuse nabi muuse kitaabkiisa oo nabiyulaahi muuse kitaabkiisi ayaa markaasaa ah isaguna kitaabkan xaqnimadiisa ka markhaati kacaya wa min qablihi kitaabkan hortiisa kitaabu muusa muuse kitaabkiisa ayaa ahaaday oo markaasi shaahidun lahu isaguna u markhaati kacaaya imaaman xaal uu yahay kii imaam ah kitaabu muusa waraxmatan xaal uu yahay kii naxariis ah imaaman xaalow yaa kii imaam ah imaamka hadda kitaabka waa laga dhigi karaa nabi muusena waa laga dhigi karaa imaaman xaalow yaa kii imaam ah oo markaas si lagu dayanaayo waraxmatan xaalow yaa kii naxariis ah waxaa marka soo qadaraysaa kaman laysa kadaalika midaan sidaas ahayn ma la tooya qofkaas laa weye markaas kaman laysa kadaalika midaan sidaas ahayn ma la tooyahay laa weye markaas la too mid masjidcaas oo hadda sida ilahay hadda uu soo tilmaamay ah iyo midaan saas ahayn ma isku mid aha waxaa weeye kuwa aan saas ahayna waxaa weye kufaarta weeye isku mid ma-an weeye ilahi wuxuu yidhi haddana subxaana watacaala ulaa'ika kuwaas owl ilaahay manti hore oo jamac noqoto weeye man kaana calaa bayinati min rabbihi waaye ulaa'ika kuwaas owdha ilaahay yu'minuuna way rumaynayaan bihi bilqur'aani qur-aanka way rumaynayaan ulaa'ika kuwaas owdha ilaahay sifaatka iska leh yu'minuuna way rumaynayaan bihi bilqur'aani qur-aanka way rumaynayaan waman yakfur ruuxu kufriyow dhahay alla bihi bilqur'aani qur-aanka kufriya oo min alaxzaabi axzaabaha kamid ahow dha ilaahay jamiicu kufaara laga wadaa waman yakfur ruuxu kufriya bihi bilqur'aani qur-aanka kufriya oo min alaxzaabi kuwa isbahaysta ah fa naaru naar ayaa mawciduhu yabohiisa ahu dha ilaahay naar ayaa yabohiisa naaraha u dambaysa qofkii naaru ku dambaysa wuxuu raba ha sameeyo falaa taku ha ahaanin u dha ilaahay sayidka maxamedka aw fii miryatin shaki mid ugaga sugan minhu min alqur'aani hadda rasuulku khitaabku weye rasuulkeena alayh salatu salaam laakiin muraadku annaga weye qur-aankaas haddaan shaki ka qabno waa noo dhamaatay qofku hadduu uga shakiyo waxaa weye muslim baaha falaa taku ha ahaanin ow dhahay alle fii miryatin shaki mid ugaga sugan minhu min alqur'aani qur-aanka innahu qur-aanku alxaqu mid xaqa inuu yahay shaki ha ugaga sugnaanin oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaaday inahu qur-aanku alxaqu mid xaqa inuu yahay oo min rabbika xagga rabbigaas ahaaday walaakina asara naas dadka badankooda ilaahay laa yu'minu ma rumaynaaya asagoo qur-aankii xaqa ilaahay wuxuu leeyahay dadka badankiisu ma rumaynaayo yaa rumeeyaa marka in yaroo aqaliye ah rumeeya waa cajiib waay marka waxaa weeye zamin kasta aqaliyadaasi waa joogtaa ilaa yowma alqiyaamati waa joogtaa aqaliyadu inta yar oo qur-aanka rumaysan inta qiyaamadu ay kaqumayso koonkan waa joogtaa laakiin dadka agsarkiisu qur-aanka ilaahay ma rumaysno waaba laysaga jeedaaba waman aklamu yaa ka dulmi badanow dha ilaahay hadda waxaa meesha ka cad in haddii aqaliyadii qur-aanka ay rumaysan tahay inta qur-aanka rumaysanaa ahlu janno ah inta qur-aanka beeniso agsariyadan ahlu naar weye marka waxaa soo baxda marka dadka agsarkiisu inta ugugu badan inay ahlu naar ay waman adlamu yaa ka dulmi badanow dha ilaahay minman duul iftara abuurtay cala allaahi ilah korkiisa kadiban been ku abuurtay oo ilaahay shariig u nisbaynaayo walad u nisbaynaayo waman adlamu yaa ka dulmi badanow dha ilaahay minman duul iftara abuurtay cala allaahi ilah korkiisa kadiban been ku abuurtay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay yucraduuna waa loo bandhigayaa calaa rabbihim rabbigoodaa loo bandhigayaa maalinta qiyaamo fii jumlati alkhalqi ayaga oo khalqiga ku dhex jira ayaa ilaahay loo bandhigayaa ulaa'ika kuwaasow dhahay alle yucraduuna waa la bandhigayaa calaa rabbihim rabbigooda ayaa loo bandhigayaa wayaquulu ashhaadu markhaatiyaashii waxay ku qowlaayaan waa malaaigti oo waxa weeye rususha uga markhaati kacaya rususha inay risaalo gaarsiiyeen kufaartana kula markhaati kacaya kufaarta inay beeniyeen wayaquulu ashhaadu markhaatiyaashii waxay ku qowlaayaan oy leeyihin maalintaas haaulaai kuwaanu alladiina kuwa weeye kadabuu ku been sheegay calaa rabbihim rabbigooda haaulaai kuwaanu alladiina kuwa weeye kadabuu ku been sheegay calaa rabbihim rabbigooda alaa hooy ayuu dheh ilaahay lacnatullaahi ilay lacnadiisa cala daalimiina daalimiinta korkooda ahaada alaa hooy lacnatullaahi ilay lacnadiisa naxariista ilaahay oo laga dheeraado cala daalimiina daalimiinta korkooda ahaada aladiina daalimiintaasoo yasuduuna jeedinaya dadka can sabiili sabiililaahi ilaahay jidkiisa ka jeedinaya aladiina daalimiintaasoo yasuduuna jeedinaya dadka can sabiililaahi ilaahay wadadiisa ka jeedinayo diinta islaamka dadka jeedinayo wayabquunahaa la dalbaayo waddada ilaahay ciwajan qalo la dalbaayo wayabquunahaa la dalbaayo ciwajan qalo oo waxa weeye icwijaad u dhisbaynaayo ah. walxaal annahu qaa'imun biquluubihim wey asagoo quluubtooda kuqumaayo oy markaas xaqnimada ay arkayaan ayay haddana waxa weeye waxay markaasi eh, ay u nisbaynayaan ama waxa weeye ay la dalbaayaan qalluucin wahum ayagu ayuu haddana ilaahay wahum ayagu ayuu dhahay haddana alle bilaakhirati aakhirada hum ayagu ta'kiid weeye kaafiruuna kuwa ku kufrinaayo weye wahum ayagu yowdh ilaahay bilaakhirati aakhiro hum ayagu kaafiruuna kuwa ku kufrinaayo weye ulaaika kuwaasowdh ilaahay lam yakuunuu ma aysan ahaanin mucjiziina kuwa alla cajis gelinaaya arlada ilaahay kuwa ugaga baxsanaayo ma ahan ulaa'ika kuwaa sawdha ilaahay lam yakunuu ma aysan ahaanin mucjisiina kuwa alla cajis gelinaaya fil arli arlada ku cajis gelinaaya arlada ilaahay subxaana watacaala kuma cajis geli karaanoo arladan ay joogaan alla ugama baxsa karaan laakiin ilaahay wakta ayuu la sugayaa wamaa kaana lahum uma ahaanin buu dhahay ilaahi subxaana watacaala min duuni ilaahi ilahi kayrkiisa min awliyaaa kuwa u gargaara oo cadaabku ilaahay ka mancinaayan uma ahaanin oo ma haystaan weeye wamaa kaana lahum uma ahaanin min awliyaaa ansaar weeye ku u gargaaraayo oo cadaabka alla ka mancinaayo min duuni illaahi ilahi qayrkiisa uma ahaanin oo ilaahay wax ka sokeeya oo u gargaari kara ma jiraan weye yulaacafu waa loo laalaabaayaa hawdha ilaahay lahum ayaga alcadaabu cadaabka yulaacafu waa loo laalaabayaa lahum ayaga alcadaabu cadaabka qayrkooda ay baadiyeeyeen maa kaanuu maysan ahan howdha ilaahay yastadiicuuna kuwa karaaya assamca maqal xaqa ay dhegeystaan maa kaanuu ma aysan ahanin buu dhah ilaahay yastadiicuuna kuwa karahaya asamca maqal xaq ay maqlaan wamaa kaanuu mana aysan ahaanowdha ilaahay yubsiruuna kuwa arkaaya xaqa maaha weye wamaa kaanuu ma aysan ahaanin kuwa kara wey haddana yubsiruuna xaqa inay arkaan ma arki karaan xaqa haddana waxaa weye waa lifardi karaahiyati loo weye kaashada ay taanayaan ayaa xadgudub noqotay markaase waxay ka dhignaatay ayagoonba awoodi karinba inay xaqa dhegeystaan ama ay arkaan maxaa qofku wuxuu necab yahay ma dhegaysan karo mana arki karo sidiisaba waa caado markaasi xataa ama suno bani aadamka waxyaaba ku qumayoo lagu ogyahay weeye ulaaika kuwaasuu dhah ilaahi subxaanau watacaala alladiina kuwa weye khasiruu khasaaray anfusahum naftooda khasaaray naftooday khasaareen waxay ku khasaareen limasiirin ila naari lmu'abadati calayhim naaray wiligood ku jiraayaan ayay ahaanayaan marka qofkii naar oo lagu waarayo naftiisa gaarsiiyey waxaa weeye waa khasaaray marka ulaaika kuwaas ow dhahay alle alladiina kuwa weeye khasiruu khasaaray aanfusahum naftooda khasaaray walalla waxaana ka lumay canum ayaga xaggooda maakii kaanuu ay ahaadeenow ilaahay yaftaruuna ku abuur oo waxa weye ilahay waxay ku been abuura jireen ayaa kallumayo saliig ay seegi jireen maalinta qiyaa markay tagaan laa jarama waxaa xaqahow dha annahum ayagu fil aakhirati aakhira dhexdeeda humul akhsaruuna kuwa ugu khasaarada badan inay yihiin laa jarama waxaa xaqahow dha raad dhowr hay leedahay way lix gaaraysa laakiin laaday naafiye ay ahaato liamaani maaragtay amaanida kufaarta lagu baado jaamana ficil maalin ay ahaato bimacnaa xaq oo ah saasaa ugu roon annahum ayagu fi laakhirati aakhira dhexdeeda humul akhtaruuna kuwa u khasaarada badan ay yihiin ina aladiina kuwa aamanuu rumeeye kufaartii markii laga soo rarmay maalkooda sida ilahay qur-aankiisa cadiis ku darasata alla wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa aamanuu rumeeye wa camal fala asaalixaati acmaasha suu waakbatuu u khuluucay ilaa rabbihim rabbigooda u khuluuco ilaahay u noqday arjuuna kuwa kuwaala weeye waakbatuu u khuluucay ilaa rabbihim ulaa'ika kuwaasu asxaabuljannati jannada asxaabteeda wey hum ayaguna fiiha jannada dhexeeda khaaliduuna kuwa kuwaala weeye casharkeenna intaas ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu muminiintu kal acmaa mid indhoolaa waa la too iyo wal asami mid maqalla iyo walbasiiri mid wax arkaayo iyo wasamiic mid wax maqlaayo masalulfariiqayni labada fariiq masalkoodaw dheh ilaahay kal acmaa waa la too ayuu dheh ilaahay mid indhoola ah iyo wal asami mid maqla waa masalka kaafirka weeye labadaanu acmaha iyo asamku weeye maxaa yeele wuxuu la'yahay basiirada ayuu la'yahay kaafirku walbasiiri wasamiicina waxaa weeye mu'minka weeye maxaa yeele mu'minku hawda waan basbasiiro ayuu qabaa dhegihiisu waxaa weeye xaqay maqlaayaan hal yastawiyaani ma egyihiin ow dha ilaahay labadaasu masala mid masale xagga miisaalka laa weye markaas labadaas haddii la iskarab dhigo mid waxaa weeye acmaa indhala oo markaasi kal acmaa mid indhoola iyo wal asami mid maqala iyo waxaa weye mid basiira oo samiica hal yastawiyaani ma eg yihiin labadaasu masalan min masale xagga miisaalka laa weeye afalaa tadakaruuna soo waansami maysiin ilaahay wala wallaahi qad xaqeeqehe arsalnaa waanu dirna u dhahay alle nuuxa nabi nuur ilaa qowmihi qowmkiisa ayaan u dirnay waxaana la dirna u dhah ilaahay annii biannii anigu u dheh lakum waxaa idiin ah qownkaygii oo nadiirun ku digaaya mubiinu oo digdisay cadda caadada ilaahay kitaabkiisa casiiska waxay ku dareesatay alla markuu xujooyin ku ooga kufaarta ou haydaarkeeyo ou markaasi miisaanyaala u sameeyo waxau xusayaa u sheegayaa bacdu qisasi alambiyaa'i ambiyada qisasteeda wax kamid ah ambiyadii horaysa iyo ummadahoodi bal inay hanuunaan ay ku cibro qaataan hadda marka meeshaan suuraddan suura suhuuda marka horaba la dhahay waxaa laga warrami doonaa qisadii nebiyullaahi huud iyo ambiyo kaleentood base hadda waxaa weeye qisada ugu horaysa waxaa weeye waa qisatu nuux maca todoba qiso ayaa suuraddan lagu sheegi doonaa waxaa weeye waxaa ugu horreeya qisadii nebiyullaahi nuux iyo qoomkiisii tartiib ayayna ku socdaan waxaa ku xigi doona xagga zamanka nebiyullaahi huud iyo qoomkiisii oo suuraddan suurad huud lasoo dhahay qisada saddexaad waxaa weeye nabi saalix iyo qoomkiisii midda afaraad waxaa weeye nebi ibraahim iyo malaa'igtii midda shanaad waxaa weeye qisadii nabi luud iyo qoomkiisii midda lixaad qisadii nabi shucayb iyo qoomkiisii weeye midda todobaad qisadii nabi muuse iyo fircawn weeye qisooyinkaana markaasi tartiibka xagga zaminka ayay ku socdaan hadda kahor waan soo marnay nuux in magaciisa la dhihi jiray cabdulqasaar la dhihi jiray nuuxna laqab looga dhigay waxa looga dhigay ilaaha ku cilmi laakiin culammadu waxay yidhahdeen qayladiisaa badneed qoonkiisa uu ku qaylinaayo u yeelaayo dacwada waxaa kaloo la sheegay markaasi ey ayuu arkay juudaan qaba markaasuu dhaha ikhta yaa qabiixaw dhah bilowgaadi baali oo foolka xune markaasa ilaahay wuxuu u waxyooday macnaad ceebaysa mase eygaad ceebaysa maxaa yeele makhluuqa ilaahay subxaana watacaala waxa weeye ilaahay yaa abuuray cid iyadu qurux isu yeeli karta si iska dhigi karta ma jirto markaasaa lagu dagaalay dembisa ma ahayni markaasuu waxau daa'imaa layidhi naftiisa inuu ku qaylihaayo markaasaa nuux lagu magacaabay ilaahay wuxuu dhahay subxaana watacaala walawallaahi qad xaqeeqeha arsalnaa waanu dirnay nuuxa nabi nuuxow dha ilaahay ilaa qowmihi qowmkiisa ayaan u dirnay waxaana la dirna u ilaahay annii biannii anigu u dheh fatrana waa la akriyaa oo inii waa la yidhaahdaa oo qul lahum u dheh ayaa meesha ku qadaran inii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay nadiirun ku digaaya mubiina oo digdisay cadda waxaana idinkaga digaayaa allaa tacbuduu bianlaa tacbuduu inaydaan caabudina ila allaha alla mooye allaa tacbuduu bianlaa tacbuduu inaydaan caabudina ila allaha alla mooye ha caabudina ilaahay waxaan ahayn inii anigu akhaafu waxaan uga baqayaa calaykum korkiina haddaad ilahay keyrkiisa aada caabudaan cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa aliimin mulimin oo xanuujiya inaan iskaga baqayaa inii anigu akhaafu calaykum waxaan korkiina uga cabsanayaa cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa aliimin mulim oo xanuujiya oo adduun iyo aakhiro in cadaab idinku dhaco maxaa ilaahay haddii la beeniyo cadaabka waxaa dhacaya cadaab addunya cadaabudunyana waa dhacaya cadaabulaakhirana waa dhacaya nasiixadaas markii nabiyulaahi nuux uu soo jeediyey qoladii waxay ku jawaabeen baa ilaahi noo sheegaya faqaala almala'u mala-i waxay yidhaahdeen raggii ahay ashraafu qowmihi qowmkiisa ragga ugu madaxsan oo majaalista markay soo fadhiistaan indhaha dadka buuxinaayey dadka mar walba xaqdiidayaasha kuwaasay u badan yihiine faqaala almala'u jamaci waxay yidhaahdeen alladiina mala'aasoo kafaruu kufriyey oo min qowmi qownkiisa ka mid a maa naraaka annagu ku arki mayno nuuxow maa naraaka anagu kuma arkayno ilaa basharan bashar inaad tahay mooyaane mislanaa annaga ma sarkaynaa bani aadam sidayna inaad tahay ayaanu ku arkaynaa fadlina nama dheerid oo bani aadam bani aadam inuu wax u sheego suurtagal maahana yidhaahde ay ku hadlayaanba fiir waa nafiyaan ama dheerid jahligooda ayaa xadgudubaya qofku hadduu jaahil yahay waxaa weeye wax xumuu iska sheegayaa waxay baciidsadeen fadliga ilaahay basharka uu siinaayo waxayna u maleeyeen rusushu in markaas malaa'ig kaliya laga keeno oo markaasi maqaam oo rasuulba uusan markaasi bani aadan uusan astaagin wamaa naraaka haddana maku arkaynay yidhaahdeen ittabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwa mooyaane hum ayaguba araadidunaa kuwa noogu hooseeya ahay haddana waxay yidhahdeen waxaa ku raacay dadkii maaragtay araadisha ahayo dadkii wacsadaya ku raacay wamaa naraaka maku arkayno nuuxow itabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwii mooyaane hum ayaguba araadilunaa kuwa noo hooseeya asaafisi wey kalxaakati wal asaafikati dadkii dharka sameeyhaye dharka tolaaye oo markaasi dharka sameeyhaye ama gacantaa ku sameeyeen amba ha tolaane iyo asaafikadii kuwii kabaha tolaayey dadkaasaa ku raaceen xaakadu xaaib wey marka qasaaska la yidhaha israafkana waxaa weye markaasi saanicu nacaal weye waxaa la yidhi caadada ilaahay ambiyada iyo owliyadaba waxay ku diraasatay dadka kow raacay inay noqdaan dadka lucafada ambiyada iyo owliyada waxaa raaca dadka lucafada ahlulkhayrka waxaa raaca dadka lucafada ayaa raaca maxaa yeele ayagu waa dad iska khusuucsan oo iska tawaaluca inay wax raacaan iskalama kibraayaan laakiin dadkan kale oo waxa weeye manaasibta adduunya haysta inay wax raacaan ay wakasan taagayaanba taasaa marka waxaa weeye cadaabki ilaahay ayuu ku bedelanayaan marka waxay yidhaahdeen ma ku arkayno inay ku raaceen ilaa kuwii macnaa noo liitay maahine baadi'a ra'yi ra'yiga bilowgiisa oo marka kow adla hadashaba igoon fikir kaa qaadin oon waxaa tahay aan ka fikirin oon markaasi iska fiirfiirin ayuu kooba iska saa raaceen wamaa naraa lakum haddana ma idin arkayna yidhaahdeen calaynaa korkayna min fadlin wax fadli oo dheeraada oo markaas aad ku mutaysan kartaan inaan idin raacno wamaa naraa lakum mana idin arkayna yidhaahdeen calaynaa korkayna min fadlin fadli wax fadliyahoo aada leedihiin nama jirta yidhahdeen idinku raacno bal iska daaya nadunukum waxaanba ba idiin malaynaynaa kaadibiina kuwa been sheega inaad tihiin bala nadunukum waxaan idiin malaynaynaa adiga iyo inta ku raacsan kaadibiina kuwa beenteeda inaad tihiin asaga uula jeedaan risaalada aad sheeganayso qoomkiisana khidaabkii dhexgeliyeen hadalladaas markay dhaheen qaala wuxuu yidhi owdha ilaahay nuux yaa qoomi qoomkaygiiow ara'aytum akhbiruunii bal iiga warrama ara'aytum bal ka warrama in kuntu haddaan ahaaday calaa bayinatin xujo korkeeda mid ku sugan oo min rabbii xagga rabbigiisa ahaata haddaan xujo cad aan haysto bal ka warrama in kuntu haddaan ahaaday calaa bayinatin bayina korkeeda mid ku sugan oo min rabbi xagga rabbigiisa ka aatay wa aataanii rabbiguna uu isiiyey raxmata naxariis min cindihi agtiisa uga siiyey oo nabinimo la isiiyey wa aataanii uu isiiyey rabbiguna raxmata naxariis min cindihi agtiisa uga siiyey fa camiya dabeedna ay qarsoonaatay caliin ama fa cumiyad laga qariyey caliin korkiinna raxmadaas laydinka qari oo laydinka inasaabay anusimukum waa miyaa idinku ijbaaraynaa qabuulkeeda anulzimukum waa miyaaynu idinku ijbaaraynaa inu ku darqinaynaa walxaal antum idinkuna lahaa ayada kaarihuuna kuwa kaanayasiin ma awoodno annaga taas idima ijbaari karna annaga haddana wuxuu dhahay wayaa qoomu qoomkaygiyow laa asalukum anigu idin su-aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaaladan gaarsiinteeda maalan maal idinku su-aalan maayo wayaa qoomu qoomkaygiyow laa asalukum idin su-aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaaladan gaarsiinteeda maalan maal idinku su-aalo maayo maal idin weydiiso maayo oo haddana waxa weeye macnaha xoole isiya idinma dhowaayo xoolihii dhibina idiin keenaan aad ka caajisaan inay raacdaan waa sidee marka arrintu xaggee wax ka rabiyaa rasuulka ilaahay in ajriya maa ajriya aniga ajirkaygaa sawawgaygu ma ahan ilaa calallaahi ee korkiisa mooye ilaahay subxaana watacaala ayaan wax ka rabaa ambiyada ilaahay markaas kulli arrintaa way ka siman yihiin maxaa yeela dacwada iyo abashay oo naftu kahanaysa insaanka markay ku wada kulanto waxa weeye wax ka soo baxaya ma jiraan maxaa waxaad ku ogaan kartaa dadku xagga diinta inay wax ku bixiyaan ma rabaan waa dadka macnaha iimaankooda uu yaryahay qofka hadda iimaan weyn ilaahay uu siiyey waxbaa ku bixinaya laakiin dadka aktarkiisa waxa weeye way dhibaysaa waxaa yeelaya macnaha diintii oo iyadu qaadashadeeda iyo nafta ay dhibaysay oo takaaliif eeday iyo maalka bixintiisa oo iyaduna takaaliif kalaa labadaasaa qofka iswada kulmaayo laba shay oo naftiisu kahanaysa markay ku kulantana waa dhib laakiin maalka waxyaabaha shahawaadka ah iyo macaasida oo naftu maaragtay ay jeceshahay dadku waa ku bixi karaa waad arkaysaa waxa xoola lagu bixinaayo waxyaabaha macaasida ah lagu bixinaayo waa sahlan tahay weliba laakiin khayrka wax laguma bixi karo din wax laguma bixi karo iyo wixii dhaa ilaahay daacadiis ah khaasatan iska daya qur-aanka waa ugu sii daranta markaas ayuu dhahay anigu in su aalo maa ijaari ijaaradayda ilaahayaan ka rabaa haddana waatay dhaheen maaragtay ah, ah, dad ah, liitayaa ku raacay haddana waxay yidhaahdeen haddaad rabto inaan ku raacna dadkaan iska buriyay dhaheen sidii kufaar uma kaba nabgeena u dhaheen kufaarku waa isku dhaqan markaasuu dhahay wamaa ana anigu ma ihi bidhaaridi ladiina kuwa mid burinaayo aamanuu rumeeyey saad amraysaan aniga ma burihaayo waa yasaayaan marka waxay yidhaahdeen eh, waxay yidhaahdeen agtaada ka reeb kana buriya asaafirada kan dadkaa niito weeye markaasaan ku raacaynaa maxaa yaele waxaan ka xishoonaynaa dadkaas inaan majliskaaga lasoo soo waa sidii quraysh nabigeena ay ku jiray sidaas la'aamaan soo mari jirna oo ilaahi uu dhahay walaa tatrudi aladiina yadcuuna rabbahum bilqadaati walcashiy yuriiduuna wajah waa caado ay leeyihiin macnaha kibiraa ku jira waxay diidaayaan dadkan masaakiintaas oo lucafada ah inay la fadhiistaan iskalagu yihiin markaasay waxay yidhaahdeen bixiyeydan iska raacday markaasuu dhahay wamaa ana anigu miihi bidaariji ladiina kuwa mid burinaaya aamanuu rumeeyey maxaa yeelay inahum ayagu mulaaquu rabbihim rabbigooday la kulmaayaan ilaahay bacsiga kula kulmayan qiyaamada ilaahay soo bixinaya markaasaa alla jaasinayaa qofkii ayaga dulmiyeni dulmigooda ilaahay u aargudayaa oo daalimkii dulmiyey amba ambase darbiyey ilaahayaa ka aargudaaya walaakinii anugu araakumaa idin arkaaya ayuu dhahay qooman qoom inaad tihiin qoomkaasoo tajhaluuna oo jahli falaayo walaakinii anugu araakumaa idin arkayaa qooman qoom inaad tihiin tajhaluuna oo jahli falaayo jaahiliin ah oo caaqibada amarkiina amarkiina ciribtiisa ayaa jaahilka tihiin saasu dhahay khitaabkiinuna ma wanaagsana waxaad ku hadlaysaan markaasuu dhahay isagoo hadalkiisii wataadane wayaa qoomi qoomkaygiyow mankiibaa yansurunii iiga gargaaraaya min allaahi ay min cadaabillaahi ilay cadaabkiisa in daratum haddii aan buriyo ducafadan haddaan buriyo oon fakriga iyo dhibka haysta aan ku xaqireen buriyo cadaabka ilaahay yaa iiga gargaaraaya qofki saas yeela ilaahaa cadaabaaye afalaa tadakaruuna sowaansami maysiin sowaano qaadan maysaanu dhahay meegaa waana doonaya haddana wuxuu dhahay walaa aquulu lakum anigu idin dhihi maayo cindii agtayda waxaa ah khasaa'inullaahi ilaahay khasnadayaashiisa waa hadalkaana ku radinayaa markay yidhaahdeen wamaa naraa lakum calayna min fadlin wey waxaa weeye khazaa'inta ilaahay makiibaadka waaye waxa qaybka ahoo khalaa'iqda ka ciilan weeye oo ilaahay mooyaane cid kale aysan ogeyn ayuu wuxuu leeyahay walaa aquulu lakum anigu idin dhihi maayo cindii aniga agtayda waxaa ah khazaa'inullaahi ilaahay khasnadayaashiisa walaa aclamul qayba qaybka ayaan ogaana idin dhihi maayo nin qayb yaqaanan ah idin dhihi maayo anigu qaybaan ogahay oon daalacda idin dhihi maayo taasna wuxuu ku radinaya markay yidhahdeen maa nara wamaa naraka tabacaka ila aladiina hum araadinna oo macnaha waxa weye anugu ma idin dhahayo bay baan ogahay markaasaan dhaalacanaya dadkan aad xaqiraysiin baadinkooda so uu arrintaas walaa aclamulgayba gaybka ayaan ku cilmi leh ana idin dhihi maayo walaa aquulu haddana dhihi maayo inii anugu malakun malag ayaan ah taasna waxa uu ku radinayaa maa naraaka ilaa bashara milanaa i yidhahdeen anugu idin dhihi maayo malagaan ah walaa aquulu idin dhihi maayo inii anugu malaku malag ayaan ahay bal bashar idinkoo kalaan ah walaa aquulu anugu haddana ugu qawli maayo liladiina kuwa tasdarii ay xaqirayso acyunkum indihiinna lan yu'tiyahumullahu alla siin maayo khayran khayr siin maayo ah, waa markay yidhaahdeen qoladaas iska buri khayr malaho waxay kuu ag inay wax aftaada ka helaan kaliyihin doonaan wax ka cunaan waxaa u tiraahdaa eh, eh, markaas wuxuu dhahay nabilaahi eh, nuux ah, anigu markaas u dhihi maayo kuwa indhihiinu ay xaqiraayeen lan yu'tiyahumullahu alla siin maayo khayran khayr allaahu alle ayaa aclamu og bimaa fii anfusihim waxa naftooda ku sugan wax qalbigooda ku jira ilahi baa ku celmi inii aniguna idan waktigaas haddii waxaa weeye aan saas idhaahdo lamina aalimiina aalimiinta ayaan ka ah inii aniguna idan waktigaas lamina aalimiina aalimiinta ayaan ka ah qaali waxay yidhahdeen markii hadal badan uu saas u dhahayo xujadii uu ku afgooyey yaa nuuxu nuuxow ayay yidhaahdeen qad deeqahe jaadaltanaa waad nala dooday jaadaltanaa waad nala dooday yidhahdeen saabsarta waad badisay jidaalanaa doodayna ah, oo waxaa weeye dood dayna ayaad gudagashaa dood fara badan war badan oo dood nagu furtay saabsartan waad badisay jidaalanaa doodayna faatinaa noola kaalay bimaa kii tacidunaa aad noogu goojinaysad cadaabkaad jeejayaysid keena yidhaahdeen marabna annaga dood iyo war badane in kunta haddaad ahata min asaadiqiina kuwa runta sheegaya mid kamida ah, mid kuwa runta sheega hadaad ka mid tahay marka waxyaaba uga jawaabi doona nabiyullaahi nuux waxaa weeye gadaal damba casharkeenna ayaan maaragtay sheegi doonaa sayashay casharkeenni intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi